kana fiiha bacd اlakhطa fi bacd اlasmaan xilligii reer bani umiya khaasatan qaybihii dambe iyo reer bin cabaas qaybtooda dambe iyo akhdaa badan baa gashay laakiin asal ahaan dadka faatixiinta mujaahidiinta loo qaybin jiray haniimada lama kaana almuslimuuna yakzuuna aruuma waturka walbarbara markay muslimiintu ku duuli jireen reer room oo ay shaam ka xoreynayeen ama ay bilaad alandalus iyo yurub ay ka xoreynayeen iyo waturka markay ka qabanhayeen muxuu ahaaye dhulkan hadda iiraan qaybo kamid ay degtay iyo atraabti iyo ay furanayeen ama ay khawaarzim iyo bilaad mawara annahar ay aadeen iyo walbarbar afrikada galbeed wey afrikada maxaan raba waqooyi baan rabaa afrikada waqooyi tunis iyo algeria iyo maqrib iyo muritania dhulkaas wey iyo libiya qayba kamid a ah. ayaa bilaadul barbar waagi hor la ohan jir ayagaa degi jiray aminkana u badanba dhulkaa markay qabanayeen fi khilaafati cumaan ba dhulkan o dhan la qabtay kulli bilaad ruum ayagu sham waxaa laga farxashay fi khilaafati cumar baaba lasoo gebagabeeyey ayb laakiin waaga dambe soo rogaal celiyeen oo mar dambe soo noqdeen oo waa soo noqdeen ilaa aminka ay dhashabana dhigteen oo naga qaateenba ayb baytulahi maqdisna ayba haystaan laakin yajuuzu lilimaami imaamka waxaa u banaan an yunafila inuu ka bilad sarafeeyo ama uu mxuu ahay geesnimo uu siiyo manduulkii dahara ay ka muuqato min xaggiisa ziyaadatu nikaayati waxyeelayn dheeraad ah ninkii sidii libaax u dagaalamay ee maanta wacdara dhigay wuxuu mudan yahay in baadhoor loo geliyo haniimadiisii waxaa lagu daray wax dheeraad ah maxaa yeele nin culus baa laleeyahy ummadda anfacay taasoo kale tashjiic baa laleeyahy iyo dhiiragelin jihaadkii dhaawici mayso ikhlaasna waxba yeeli mayso hawlaha jihaadka loo fasaxay meelo badan waa loo diiday ilaa uu sheekh albaani yidhi hawlahan musaabaqaadka iyo tashjiicyada iyo bilad sarafeedka iyo bilad geesnimada way banaan fi ljihaad walaa tajuuzu fi lmusaabaqaati alqur'aaniya liannaha taqdaxu fi likhlaas buli shekh rugni asaasiga licibaadaat musaabaqaadka tacliimiga ah iyo kuwa diiniga ah ee la qabto laguma bixin karaba jawaa sheekh maxaa jira ilmihii waxaynu rabnay inaan ku tarbiyana buui ikhlaas iyo daacadnimo alla darti wax u baro ilahna kaga cabso xoogoo markuu dhaqaaqado haddii bun loo dubo oo geley fayacda loo kariyo alaab la jabiyo ama lacagba la siiyo iyo kitaab qur-aan hay la daro wuxuu weligey wuxuu raadinhayaa un inti jus dhame aada xoole heshiday markuu dhameeyo isku soo dada u bilaabahaya sideed nin oo sideedda albaab jannada ka gasha oo min sideed kubixisaan doonayaba ka bilaabahaya marka dhaqanka xun hawlihii awshaacir ee ceelgaarso gar ceelgaarso garmays buu bilaabahaya hawlahaas marka saysu u dhicin shekh wuxuu la joojiyaba <laughs> hawsha la joojiya adoo iska masala khilaafiyo wala isku khilaafeen halkan ku xaaba baa isagu loo fasaxay marka ninkii marka ay ka muuqato uh, dadnimo iyo karti iyo waxyeeleyn gaawo waxyeelaysto dafeeta u geystay waa loo sad kordhinayaa kasariyatin duulaan yar lugmaroodi tasarad ka duushay meeljiis ciidan ballaaroo meel fadhiyo gabagaba dhigay bay rag boqol ah ama kontan ah ka baxeen waxay dhhen nimankan soo arbushayna nagu daayo gaalada intay habeennimo galeen mareen bay jilciyeen kaasay madaxweyne abbaanduulih eh, bay dileen rag bay la kaceen way soo noqdeen berri baa ciidanku galay meesha weerar baa dhasha lagtay gaala baa la jebiyey khanidaa la soo ur gabagabaa la dhigay xoolaha marka la qayb nimankii xalay duulay ee reerkan maray waa in afka loo buuxiyo hanimad marka loo qaybinaya waa in sadka loo kordhiyo way banaan tahay wey waajib ma ah lakin way u banaan tahay ninka mas-uulka ah ee ciidanka hogaaminaya aw mase rajulin baa sidii nin oo kale sacida koray ama fuulay xisnan qalcad caaliyan saraysa fa fataxa meel dhufaysoo la geli waayey iyo qalcad loo geli waayey buu intuu asagu fulay buu ka dhacay markaasuu fulay markaasaa lagu daatay oo gaala la badaagay sida baraa u yeelay iyo muxuu ahaaye rag badan saxaabaha yowma alyamaama wa xuruub ridda aw amase xamala wuxuu ku xambaaray alaa weerar ku qaaday calaa muqadami alcadow cadowga abbaanduulkoodi ninka hogaanka ah ee u adkaa bu intuu gaadaybu kula boday geeska u dhigay ayib ninka hadda wuxuu mudan yahay in loo geliy mxuaha dhacdo loo geliya boqor loo xidho faqatala markaasuu dilay fahuzima alcadow cadow baa alla jabiyey wanaxwi dalik ragga noocaasee la yimaada camal dheeraad ah waxay mudan yihin in lagu ixtiraamo oo lagu maamuusay mudan yihiin fain النabi sal ly slam wakhulafaaءahu kanuu yunafiluuna lidalika arrinka aynu soo sheegnay waxyeelada ama waxtarka dheeraad bay nabigu iyo saxaabadu ku bixin jireen ayib abu bakr waad garanaysaan slam akwac markii reer beni fasaare aroor baa la galay markaasaa dhasha la dhigtay markaasay kala fiigeen haween iyo caruur dhowra waxay u carareen meel buur ah intaysan gaadhin bu wuxuu ka baqay salama nin dheereeyo isagoo ordahay wuxuu ka baqay inay qowga fuulaan qowga dula ninka maba gaari kartid waa meel sibsib ah leeb intuu qadayba hor dhigay laba fallaadood ba hortooda ku dhuftay fallaadhihii qotomo gilgila markay arkeen bay dib haween way dib usoo careen markii dib usoo careen matulle gaadha qabtay buu xal kusoo xixiyay buu soo kaxiyey kulligoo macala gabdhihii macala haweenka abubakar baa saa u firiy ciidanka hogaaminhay waa muslimiinta halganka wada la socaad ma jirta meeshaani mar haddii halgan lagu jiro ninka u weyn baa baasha hogaamin nabiga hogaamin abubakar baa la kici isaga amiir ka ah markaasuu salama saa u fiiriyey haniimada buu qaybiyey gabadhii haweenkii noocaasa ah, gabadha ugu quruxsanayd buu soo qabtay wuxuu siiyey salama u dhiibay wuxuu i waa bela sarafeed ba la yihahdaa madiina la yimid xadidka fi saxiix muslim ad garanaysaa madiina markuu la yimid baa nabiga loo shooxalay gabadhii reer beni fasaad ugu quruxsanayd nabi allow salama maanta waxaa loo siiyey bila sarafeed nabigu waa iska joogay salama iska horibad maalinka dambe wuxuu yihi nabi maxamed iska war waa la isbarideeyey markaasuu i gabadha ayadahay soo wareeji nabigaa yidhi nabi allow weli maanan fiirinin bu gabadhu ma gabar cajab qabta nabigu waa qoslu iskaga tegay salama nabigu mar haduu gabadhu soo halqaaday muusan taaban farhu ka qaad haddana maalin dambaa laisku hor yimid wuxuu nabi allow salama soo wareeji gabadhi nabi allow wuxuu weli maanan taabin laakin hiya laka wuxuu u qaatay saacadda laga ba nabigu asagu doonayo nabi gabadhi buu qaaday waa la arhad bixiyey waxaa loo diray maka rag maxaabiisoo muslimiina oo gaaladu haysteen baa lagu soo furtay intaasu nabi ka doonayay quraysh gabdhahay jeceliin ququuxsani inuu quraysh gabadha siiya ragna kusoo daysto doonahay ninbuu u dhiibay raggii maxaabiistiis gabadhana qaata waa fidaaan madax furasho weyn hawsha saasay ku noqotay waxaa laga qaatay in muslimiinta wax la weydiiyo lacag laga ururiyo oo maxaabiista iyo masaakiinta iyo mujaahidiinta iyo araamisha eedaamta loo ururiyo su-aashaana ay banaan tahay bilaahi calayka hibliya almara bu nabig ku ilahiba haweenayda igu soo wareeji su-aalu lkhayr baa banaan limaslaxati lmuslimiin waana sharci shaxaadnimo iyo tugnimo me waa diin bal maxaabiista soomaalidu maba yaqaanaanba jaabakan kenya iyo ab iyo etoobiyaba muslimiin baa ka buuxa dulan loo haysto in dhaqaala loo ururiyo waajib weeye wa fi riqaab culamadu saddex sifi bay geliya waad garanaysaa alriqaab waxaa gala mukaatabiinta in zaka la siiyo in addoommaha la xoreeyo iyo asra almuslimiin muslimiinta maxaabiista in zaka lagu bixiyo waa waajib sharci ah wey iskadaa wax kale yani soomaalidu laakiin agoon iyo way yaqaanaan iyo mxuua ah usratu shahiid xoogoba loo oray intay nabarku qoyan yahay xoogo isku dardaraan laakiin maxbuus xidhan zakaha lagu bixiyo ha la soo daayo haranbey ha loo qabto carwa kaasi ku kar waayahay kii mxuu ahaay ka ahaa gaarisaya mxua ah north eastern ka ahaan jiray ii sheeg b c-ga ka ahaan jiray shaydaanki ar sawaaxiliga ahaa moris makhano ree gaarise imise malin bay ururiyeen ma taqaan inta ururiye ayaa sheekh suuriye ayib ibn aadam ma jooga asaga hawshaa dusha dusha ka haye ma jooga soo maaha saddex malyan bay ururiyaan goormay ahayd nin wadaad ayaga ka dhasho fiican oo qiimo badan baa jaamacad helay nooliga bixiy buuri kun wax siiyo waaye qadiyad kaloo ka dambayso islaami aa timid oo xataa dadkii o dhan laskugu iskugu macal ganacsaday lix boqol oo kun buu ka helay gaalkana maxaa lay siiyey saddex malyan maxaa loo siiyey gabadhtiisa ah gabadh isaga u dhalo gaalad ah asna gaal weeye muslimiintana baabi'iyey baa jaamaca tagaysa saddex malyan ku dhawow war dhammaaday wey wa kaana nabig a yunafilu sariyata sariyada ayuu nabigu bilad siin jiray ama bilad fi lbad'ati sii socodka hore arubca buu siin jiray bacda alkhumus haniimada la helay marka shan meelood isleeg laga dhiga qayb horta waa khums afar baa soo hadhay afartaas baa loo sii jabin afar isleeg laga dhig afartaas qori ka mid ah ayaa la siinayaa saddex kale loo qaybin khaanimiinta eh, wa kaana yunafilu fi lbad-a marka hore la sii socdo hore waa la dihin yahay ciidanku waa xoog badan yahay haddii duulaanka hore ee aada dirtay lasoo jabiyo ciidankii ballaadha bay kusoo cararhayaan waa niman iska horbaxyo oo dabaayaca ah wey geedan baa daba fadhiya markaas hadday wax soo helaan iyo hadday wax jabiyaan iyo hadday wax keenaanba waxaa weeyaan waxay keeneen haniimo wey ayagu keligood ma laha ciidanka la wadaagahaya laakiin bacda alkhumus afar meelood oo soo hadhay baa qori laga siinaya xaq bay uleeyihi wa fi rajcati marka lasoo noqon hayo ciidankii intuu soo gudoomo bele islaam la aado hadday koox yaroo lugmadooda noqoto dhe gaaladi baan haddana wareemayna of wareen iyo arbush baan ku haynaynaa sidays u nasaninba tadwiiq baa la yahada in la wareeriyo ciidanka oo u nasan waayo oo kabaha iska siibi waayo koox baa dib u baxday markaa dambe moogta nimankaa baylaha way ciidanka difaacilaa ugu dheelmaday ayagoo yar oo boqola ama kontona iyo gaala is haysa hadday intay rag noqdaan wax soo jabiyaan hanti keenaan maxaan leenahay marka waxay leeyihiin athulutha bacda alkhumus markan dambe xoola badan yihiin maxaa yl halistaa badan waxaad keenteen horta waa haniima haniima maxa laga saaja khumus xagga gee maxaa soo hara afar qori afartaa qori maxaad ka leedihiin ulus bay ka qadanayaan intii saddex isla eg laga dhigo oo laisku celiya afartaa qori bay qori qaadan hayaan labadaas soo hadhaysa miisaanka loo qaybi mujaahidiinta kale iyo ayaaba loo qaybinaya halis wey wahada nafla inoo jooga hada bilaahi atawfiiq wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray eh, <clears throat> qismigii ammaanaadkii qeybtii labaad ee ku saabsanaa amwaasha baa inoo dambeeyey marka sheekhu wuxuu ka soo hadlay <clears throat> haniimadii iyo axkaamteedii nafalkii baa inoo dambeeyey wuxuu yihi sheekhu wahada naqlu qad qaala wahada annaflu qad qaala bacdu alculamaa'i inahu yakuunu min alkhumus nafalku waa inagii soo maray in bacda alkhumus wixii soo haray arbacatu akhmaaska nafalka laga bixinaya bilad sharafeedka ama bilad geesnimada culamada waxay yidhaahdeen nafalku waxaa laga bixinayaa khumuska haniimadii shan islaag marka laga dhigo khumuska goonida loo saaree shanaad baa lasii kala jabin kaasaa laga bixinhayaa nafalka iyo dhiiragelinta iyo beledgeesinimada kaasaa laga bixin qolyaa yidhi wa qaala bacduhum waxay idhaahdeen innahu yakuunu min khumus lkhumus khumuskii baa shan islaag laga dhigi shantaas qori ka mid ah ayaa marka nafalkii laga dhigahayaa marka way sii yareeyeen lianlaa yufadala saan loo kala kordhinno oon loo kala fadilin bacdu alkhaanimiina calaa bacdin wadaadaha sidaa yidhi waxaa ku xambaaray kacarar ay ka cararhayaan dadka mujaahidiintaha inay kelesad kordhasada korsadaanoo nin loo buro kordhiyo taasay diidan yihiin mar hadday sunno timidna warkaa war soconay maayo saa darteed sheekh wuxuu uhi wasaxiixu annahu yajuusu min arbacati alahmaas bacda alkhumus afartii soo heladen waa arbacatu akhmaas shay shan loo qeybay afartii wey marka arbacatu akhmaaskaasa nafalka laga bixinaya markii faygii uu baxo khumuskii lagu talagalay in masrafufey lagu bixiyo uu baxo afarta qori oo soo hadhay keli yaa laga bixinayaa nafalkii bacdahaabaa hanimadii loo qaybanaya mujaahidiinti wain kaana fiihi tafdiilu bacdihim calaa bacdin limaslaati diini limaslaxatin diiniyatin laa hawa nafs haba ahaatabuu sheekhu tafdiil oo ragga mujaahidiinta ha loo kala sad kordhiyo oo nin afkaha loo buuxiyo ninaha wixii ragga kale ha sintee way bannaan tahay maxaa waa limaslaxa diiniya ninkan nafalka waxaa loo siin yacni kaalin libax buu qaatay si fiican buu ahalgamay waa dagaalamay xisni buu furay gaal weyn buu dilay hawl buu ka soo baxay marka waxaa loo siiyey oo loogu soo kordhiyey juhuud iyo camal uu la yimid darteed mooyeen ilma adeernimo iyo eexa iyo hebel waad macrifatiin hawshu ma aha kamaa facala nebigu sal l slam hayra maratin hal mar wax ka badan buu nabigu sidaas sameeyo jamaca min asaxaaba ayuu nafal siiyey iyo biladgeesnimo wa hada qowlu fuqahaai shaam fuqahaau shaam qowlkoodii baa sidan ah maxaana uu sheeku ka rabaa sidaa iyada lianna ahla shaam kanuu aclama annaasi biljihaad waqad ajmaca alfuqahaau calaa ana aclama annaasi fi masaa'il اjihaad inuu yahay alimaam alawsaaci liannahu kana ghazaءa wamujaahidan fi sabiili اllah kana saaxiba gazwin wa jihaad saa darteed funuunta ninka asagu kaaga fara dhudhuuban ee waktiga ku bixiya madhabkiisa uu masaladaa ka qaatay waxaa weeyaan tixgelin gooni uu mudan yahay ninka faradiga ah ee cilmiga dhaxalka ku takhasusay ijtihaadkiisa iyo naqligiisa iyo naqdigiisa waa la ictibaarin saan loo ictibaarin ninka muxuu ahaayey buyuucda ku takhasusay ninka faniga xajka iyo manaaskibta aada u yaqaan fataawidiisa khaaska ka cataa ibn abi iyo keyrkii tostoosaa loo tixgelinaya ninka faniga mucaamalaadka iyo buyuucda tijaaraadka ku takhasus sida saciid musayib oo kale madabkiisu yuctabar wayurajax calaa hayrihi marka sheekh wuxuu ujeedaa wahaadaa qowlu fuqahaa ee shaam lahu ictibaar khaas wey maadaama ay mareen fuqahaa shaam oo abu isxaaq alfasaari ka mid yahay usaaci ka mid yahay oo raggii noocaas ahaa ee jihaadiyiinta haddayba halkaa ku tagaan fuqahada ahaa qowlkooda a ka xoog badan weyna ka mudan in libinta kore la siiyo aqwaasha kale wa abi xaniifata wa axmeda wa hayrihi saasaa sax sunnadan wa taageersan tahay bacdu nuskhna waxay qorahayaan wa hada qowlu fuqahaai haqr fuqahaai haqar raggii furinta ka dagaalami jiray jiidda hore ka dagaalami jira fiqigoodi weeye si ay ku tageen kaba sii daranba marka qowl fuqaha thaqar waa si khaas uu sheekhu sii caddeeyey laakiin aniga waxaa ii qoran qowl fuqaha shaam baa ii qoran alimaam cabdilbar wuxuu soo guuriyey fuqahadu inaysan muran ka qabin aclamu nnaasi biljihaad oo fiqi ljihaad inuu yahay ninka loo yaqaan alimaam alawsaaci raxmat ullahi tacala ale cbdiraxman bn camr abu camr wacalaa hada faqad qiila waxaa la yidhi iyadoo sidaa tahay haddana waxa la yidhi inahu yunafilu ninka imaamka wuxuu siinayaa kooxdaasi uu biladsharafeedka siinaya aلrubca wاhulua bshardi wagayri shard ulu iyo rubc buu bixinaya min arbacati akmaskan laga bixin bishardin buu ku bixin oo wuxuu odhanaya ninkii maanta hawshaa ninkii hebela gacan ku dhiga ama dila ama taangiga ummadda baaba'shay maanta ninkii gubaayey dayib si u yeelaba ama god ku rida wuxuu leeyahay nafal buu leeyahay ayib marka ama shardi marka horeba ummadda u dhigay mujaahidiinta u sheeg ama ha u sheegini ninka aad ku aragto inuu najda iyo nikaaya leeyahay fi lcaduw wa jur'a iyo iqdaam dheeraada aad ku aragto inaad usa kordhiso way banaan tahay weeye bishardin wa bigayri shar wayunafilu ziyaadata calaa dalika bishar wayunafilu wuxuu haddana bilasrafasiin aziyaada alaa dalika bishardi wax ka badan uludkii iyo rubci ka badan buu ku bixin karaa way ninka imaamkee qaa'idka ah bilasrafeednimo ku bixin karaa bishardin laakiin mar hadduu wuxuu ulud ka bato aad bixinayso ama rubc uu ka bato min arbacati akhmaas waa inaad bishardi ku bixiso oo tiraahdo markii hore ballan soo qaada u ahaa daye ninka maanta nimankaasi naftay ummaddu u keena inay jabiya ama ragga waaweyn madaxa taabta ama dhowr nin si fiican u qanaasa waxaan siinaynaa haniimada soo baxda bacda alkhumus niskeed ama uluaankeed haddaad tiraahdo bishar oo hawsha ay nimanku qabtaan waxoodii baa lagaa rabaa ayib saasuu sheekh ujeeda wayunafilu ziyaadata cala aului wاrubuci bacda alkhumusi bishari wey calى dalika bishar mila an yaquula inuu yidhahdo kale shardiga waa kana man dalanii calىa qalcatin ninkii tusa dhufays ama qalcad ama kaabad falahu kada intaasu hanti uu leeyahay waman jaءa birasi bira'sin madax ninka keena hebel madaxiisi ninka itusa falahu kada wanaxwi dalik haddii ninki markaa tiraado ninkii ninkaa keena ama isagoo nool xaya wamayitan ama madaxiisi keena ama qalcaddaa fura ama itusa meel laga gala muxuu ahaaye ciidankan u xidhan yahay waardigu meel laga duso ninkii tusa oo dal aqoona ninku khatar buu gelahaya xoolihii wanaag bagaataysa aduguna waxyaabaha noocaasa ikhlaaskii iyo daacadnimadii iyo halgankii dhaawici maayaan jihaadka walihiisa oo walakaasa weeye <clears throat> wa qiila waxaa la yidhi laa yunafilu ziyaadatan cala hului annaga waxaan nafal u bixinay bilasarafeed iyo muxuu ahayy gobonnimo iyo geesinimo waa hulu baa ugu badan rubuc iyo khumus baa oga lahay wax ka badan hulu ma bixin kartid qoliyaa yidhi walaa yunafilhu ulukana kuwa bixin maayo ilaa bishar wahadani qowlaani liaxmeda wakayrihi waa laba qowl oo axmed iyo keyrkiiba ay qabaan weeye wakadalika cala alqowli saxiix sida saxiixana waa sida hore sheeku kuu sheegay nafalku kolba ijtihaadka imaamka iyo ninka qaa'idka abay ah u laaban iyo xaaladda iyo awoodda malatari iyo juhuudda uu bixiyay ninkaas la siinaya bilasharafeedka ama biladgeesinimada <clears throat> ama markaa shardi ha wadato ama biduuna shardi ha noqoto wakadalika cala alqowli saxiix qowlka saxiixaynu soo maray ee hore haddaynu ku dhisna bui lilimaam waxaa u ahaaday an yaquula inuu yidhaahdo man akhada shay-an falahu salabu fahwa lahu fahwa lah ninkii wax qaatee wax furta asagaa iska leh haddii le maanta nin walba qorigu ninkuu dilo qorigiisa asagaa iska leh waxaad raadaysanaysaa nin bkm wata bahal weyn la guurahaya baad gaadaysaa le adaa lagu siiya ma og tahay waad iibsanaysaa dhowr kun oo dollar buu kuu geynaya dhowr sana biilkaada iyo hawlashaada diyaar tahay marka haddii la yidhahdo ninkii nin dila qorigiisa iyo wuxuu sitay hubkiisa asagaa iska le marka nin gaandheeri baroonkaad raatanaysa madaxaad qaadaysa baabuurka lagu wareeji ayb iyadoo asal ay tahay wixii noocaase technica ah iyo gaadiid ah salab lama yidhahda waa haniimat lmuslimiin haniimaday galahayaan haniimaday galahayaan salabka asalkiisa lagu talagale ee ninku uu leeyahay waa wuxuu labisan yahay qorigiisi iyo booshka iyo buraashadihiisi iyo buskudka watay lacagaha u jaabka dambe ku watay iyo waxaanu xambaarsan yahay koofiyadiisi iyo wuxuu ninku qabo ayaa salab la yidhahdaa kaasagu waa lagu siin karaa dhib ma laha laakiin baabuurka iyo hawlaha kale waxaad ku qadan kartaa inuu ninka imaamka ah u yidhaahdo maanta ninkii wax dila ama baabuur furta asagaa iskale ayb bishardi baad ku qadan kartaa wey marka laba farqi baa udhexeeya kama ruwiya can nebi sal slm annahu qaala fii gaswati badrin sidii duulaankii bader nabigu u yidhi idaa ra'a almaslaxata raajixatan cala almafsada siduu nabigu yidhi bader ninkii nin dila asaga askale salabkiisa sidoo kale way banaan tahay wey way bannaan tahay xadiid nooca ku saabsan oo nabigu u yihi mxuu ahaayey ninkii furta maanta reer beder ama gaaladan qureysheed wax ka furta asagaa iskale beder ma jirin axaadiistu qaswatu xunayn iyo duulaamihii dambe bay ya axaadiistu yimaadeen man qatala qatiila lahu calayhi bayina falahu salabhu gadaal bay ahaayeen laakiin yowm bedr waxaan sugan oo jirta nabigu inuu siiye nafal bixiyey oo saxaabo badan uu si fiican u dagaalamay oo xoogo usoo kordhiyay taasaa sugan ayb oo fi saxiixayn ee keyrkeed ba ku sugan taasuu sheekhu ujeedaa ee uma jeedo in uu yihi nabigu man qatala qatiilan lahu calayhi bayina falahu salabu fii bedrin ma dhicin sida raajixa ah idaa goortii ra'a almaslaxata maslaa uu arkay ninka qaa'idka imaamka raajixatan mid ka wanaagsan oo ka saraysa cala mafsada mafsadada meesha ku jirta waa maxay mafsadada ku jirta waxaa weye n haddii nin loo sad kordhiyo qolihii kale waxbaa galaya mujaahidiinti wayba ku tuhmi karaanba wuxuusii isku qaraaba yihiin asaga kan walaashii ninkan imaamka walaashii yaa kan adeerkiibaa qaba hawlihii soomaaliyeed baa la bilaabahaya meel aan sal lahayn baa wax laga doonahaya marka mafsado badan baa soo bixo adiga waa lagu tuhmi eexa lagugu tuhmi mujaahidiinta kale qalbigood waxbaa gelo ninkanay colaysan hayaan asaga xoogo urur baa geli kara cujb baa geli kara mafsadaa meesha taalla hase yeeshee haddii maslaxada loo arko inay ka qiimo badan taho ka raajixsan tahay mafsadada meesha ku jirtahay maslaxada lama wahiya tanfiid ayib waida kaana alimaamu yajmacu alhaniimata wayaqsimuha hadduu imaamku haniimada soo ururiyo xaggana uu qaybsho lam yajuz ma banaana liaxadin ruux bini aadama aw mujaahida an yagulla inuu khayaamo minha min alhaniimati shay-an waman yaqul yati maa alla bihi alla ywma alqiyaama ninkii wax khiyaamana maalinka qiyaama u neefkas baabuurkao guuxi baad keeni riid dhawaaqisaad keeni maradoo babanaysaad keenaysa waa lagugu ceebay marka waa in la iska ilaaliyo faina alguluula khiyaanatun dhagartu waa khayaano walaa tajuuzu mana banaano an nuhbatu beelaqana ma banaano wax la beelaqaysi iyo boobna ma banaano mujaahidiin waa gog akhlaaq bay leeyihiin akhlaaqulmujaahid baa loo baahan yahay idan ragga waa la gebagabayn xoolaha waa la ururin si siman oo islaanima loo qaybo boob iyo belaqi iyo hawlahaas hawlihi mooryaanta wey hawla mujaahidiin ma aha naba ogora marka belaqi iyo nuhbe iyo ayib fa ina nabiy sal ly slam nahaa canha ummadda waa ka reebay huluulka iyo khiyaanada iyo nuhbadaba fain taraka alimaamu ljamca waa marka hawshu saxan tahay mar hadduu imaamku xoola intuu soo ururiyo xaggana uu qaybinayo bayna alghaanimiin walmujaahidiin uu qaybinayo maxaaba boob iyo belaqi keenayo ayib haddii laakiin uu khaa'in yahay ninka amiirka ah maxaa la samay fain taraka alimaamu aljamca wاlqisma hadduu imaamkii ka tago inuu xoolihii soo urursho haniimadii xaggana uu u dadkii mudanayay oo waa adina uu fasaxo fi اlأkhdi idnan jaa idan banaanna uu sidaa yidhahda anugu wax ururin karee muslimiine waxaad yeelaysaa nin walbaba meeqaad tihiin laba kunoo nin meeqaad tihiin kun shan boqol hantidu maxay dhan tahay waa intaa nin walba boqol toban ha qato korku ka qabto isagu ma soo urureynin ma qaybinin laakiin wuxuu ihi laba boqol baa tihin shan boqol baa tihin hantidun waa intaas waxay idinku hagaagi muxuu ahay boqol kiiba labaatan nin walba boqol kiiba shan ha qaato boqol kiiba hal qaato boqol kiiba saddex ha qaato qaybsada farwa ka qaado way banaan tahay dhib ma laha nimanku waa culumo waa mujaahidiin waa ahlu khayr hadda neef xoola isku dili mahayaan bakeerina isku qabsan mahayaan ayib faman akhada shay-an ruuxii qaata bilaa cudwaanin xadgudub la-aan xalla lahu waa u bannaan yahay shayguu qaatay bacda takhmiisi inta hanimada laga saaray khumuski khumuski isagu waa in la saara qasab booye arbacatu akhmaaska la qaybiya wa kullu maa dalla cala alidni fahuwa idnun wax kastoo ku tusay imaamku inuu idmay hawsha ayadaa qaybsigeeda iyo kala jabsigeeda waa idan wa amaa idaa lam ya'dan hadduusan idmin qaniimada in la qaybsado xaggana uusan soo ururinayn xaggana uusan qaybinayn oo xagga dambe ku shubanayo aw amase adina idnan hayra jaa-izin bifasax wuxuu ihi haniimadaas meesha timid boqol toban idinkaa iska sagaashanka dawladdaa iskale soo wareejiyey hadee socon maysa hawshaa iyada jaaza waxaa u banaan marka iyada boob baa bilaaban iyo bayloqo sharci ah ala yusamaa boob oo bayloqo sharciya la yihahda tan oo kale jaaza lilinsaani waxaa u banaan an ya'huda inuu qaato miqdaara maa yusiibuhu bilqismati mutaxariya lilcadli fii dalika hadduu marka jaair noqdo way ninkii imaamkaa ah, uusan haniimada qaybinaynin oo faygii meeshiisa uusan marinaynin oo raggii hawsha ku halgamee ku dhiiday uusan u ogolayn oo xagga dambe uu ku shubi waxaa weeye waxaa u bannaan mujaahidiintu nin walba asagoo ilaahay ka cabsanaya illa wuxuu qiyaasi karaay waxa isaga ku aadda inuu qaato cidna uusan kala tashanin almaxaakim alislaamiya sagaalkii nin ay la dagaalameen maxay kula dagaalameen kownuhum murtadiin ay yihiin bay kula dagaalameen hantiday ka qabsadeenna hal shilin lama qanimaysan hal shilin walaa fay lagama dhigin hanti kasta waxaa lagu wareejiyey nin walba qoysku ka dhasho hada maxaa lagu magacaabaa bal idinku magacu bixiya rag baad meesha nagaga dhamayseen rag maqaawiira oo culamaa oo mujaahidiina oo labaatan sana dagaalamaya la yaqaano wada indhacad baa meesha ku go-ay tuugtii marka la jiciye xoolahooda hantidooda waxaa t hebel ku wareejiya hanimadii mursada laga helay yaa qaada lagu wareejiyey yaa lagu wareejiyey hade waad garanaysaan qoyskii murasada lagu wareejiyey abu qataada lagu wareejiyey weliba iyo raggiisa soo saa ma ahayn mise waa qaldahaya labadii kooxood ee mxuu ahaay labadii qable mxuu ahaa isheeg habeer gidir hantida laga qabsada ya lagu wareejiyey ayagaa dib loogu celiyey maxkamadoodii baa loo dhiibay nafsa shay wareeg wareer wey waxa asaga inaad tirahdaan nimanku waa murtadiin oo jaxiimulmurtadiin aad soo qortaan oo nusuus iyo adilo saartaan oo meesha ku dhammaysaan hantida ad tiradaan xaaskale habargidir iyo marasado iyo abgaali iyo xaaskale xawaadle iyo muxuu isheeg ya xawaadle kuma jirin miya war dhammaade waaye <laughs> sheekh mamed xawaadle kuma jira buuri waa saas waa iska kaftabahaye waa khalad wey hawshaa khalad wey sheekh saxaabadu laba madhab nabi maxamedna murtad xoolihii fay buu ka dhigi jiray murtad la dila xoysu waa fay dawladdaa iskale mujaahidiintaa iskale waa hanti islaam waxaa lagu wareejin maamulkaa lagu wareejinaya waana dhaqaalihiiy fankii ay ku dagaalamayan baa laga dhigahaya lagu cilmahayo qoyska uu ninka murtad ka dhashay lagu cilmahayo ree hebel loo geyn mahayo muxuu ahaaye wadaad ka tirsan mujaahidiinta abadan waa hanti ay mujaahidiintu leeyihiin dowladda lagu wareejay iyo maamulka markaa jira asagaa maamuli waana biil iyo nafaqa lilmujaahidiin walimasaalix اlmuslimiin ama ariiqatu صaxaaba waa in murtadka xoolihiisa loo qiiba kalhaniimati yukhamas uma yuganam sabaayaadkii laga helay muxuu ahay reer bani xaniifiye maxaa ka ahaa gabadhi maxamed ibn cali ibn alxanafiya gabadh dhashay baa ka ahayd yani masalada ummadda yaan lagu lugaynin baasha markii wixin xerjajab ka bixi mayso dadkiiaan la lugoynay sheekh haddii intii mujaahidiinta o dhan la iskugu niman yahow maadaama aynu tabar yar nahay oo soomaalinu u kacsan tahay xoolihii maanta aynu ka qabanay ree hebel aynu u celinno oo mujaahidiintu can salaamati sadrin wa nafsin ay ku wareejiyaan laa ba's laa ba's waxaan ka qadanaynaa hanimadii ree hawaasin laga helay nabigu muxuu yidhi marka iyagoo toobadkana yimaadeen sooma celin inta anaga reer bani cabdilib aan leenahayna reer bani haashim aan mas-uulkaana waa ka manu sal slam wixii kale mujaahidiintu qaateenna waa ka ergeynhayaa nabiga ergida u bandhigaa saxaabadii waa yeeleen xoolihi loo celiya reer bani hawaas cumar bin khataab murtadiintii xoolihii laga helay abubakar qaybiyey ee islaamka kala gashay markay toobad keena wada islaameen kulligood oo loo kuurgalo fii aakhiri cumrihi cumar wuxuu go-aan ku qaatay wixii markaa ka noole carruura ama haween ay laga hayo ama hanti ee ka noole laga helay in loo celiyo muslimiintu weydiiye waxay dhan waa marka horeba ilahay darti baan la dagaalanay haddana waan noolaanay haloo celiy hala siiy wixii ka nool wixii ka noole baa loo orog waa loo celiy can tiibi nafsin hadday mujaahidka ku celiyaan laa ba's laakiin go-aan uu iska gaadhi madaxweyne iyo go-aan uu iska gaadhi nabi maxamed baa go-aan gaari waayo sheekh haniimadan waa haniimat lmuslimin lilmujaahidiin wey madaxweynuhu kuma tagrifali karo awoodna omalaha inu hataa isticmaala keligii marka hawshaasa la iska ilaaliyo haddaysan nimanku aysan ahayn murtadiinna maxaad kula dagaalantiin waa inaad somalia ka garbaxdaan ile rag baad baabi'iseen qabiil baad cagta mariseen hanti islam baad ku tumateen oo hadday muslimiin ahaayeen ka garbaxa oo markaa sheekh muumin gogash baa inoo diyaariya aniguna aan ka noqdo muxua qolyaha idin weerarahay ayib marka baashii jidha loo bixiy m hmm. mujaahidiinta culamadu way fadwooda inay murtadiin yihiin wadaad asagu haddaan waxba la socon waxba la weydiin maayo ama fuqaha ljihaad way way fadween marka inay murtadiin yihiin bayaan bayna ka soo saareen wararkoodii bayna keenay waxay ku dagaalamhayaan oo codoo duuban oo maqalay muuqaalay keenay canada anoo joogaan ku dhegaystay iska daa idinka nairobi joogay marka baasha baasha muxaabaadkaa laga daayo waxaan oga jeedaa markaad wadaaddan tihiin baasha muxaabaadka ka daaya dariiq mustaqiim ah ninkay jiidha ha jiidho ninkay derderi ha derderto kay san ka geli ha ka gasho cabirku ninkuu qaban ha qabto baashan la jifiyana banaanta ka daaye haddii kale ha dhow waa idinka hor iman laftirkeeda baa idinka hor iman ma laha waxay culum u leeyihiin ruuxa muslimka ah wixii can tiibi nafsin uu ku bixi xoolahaadii asalka ad lahayd baa can tiibi nafsin aad ku bixin kartaa kulligoodba soo ma ah intaad nooshahay fuqahadu marka halkaasay ka mareen ibnu taymiya maslada ka hadlo ka niqaashay minhaaju sunaha majaladka lixad taqriiban aad oga niqaashay masalada oo weliba qolyahan raafidada shiicada ku eedeeyey cumar bn khataab haniimadii hantidii murtidin laga qabsadayba dib u celiyaba ku eeday markaasuu ka jawaabay fiqiga culamada ay ka qabaan masalada ayuu keenay marka haddii loo arka maslaxa oy mujaahidiinta ku qancaan hantida waa la celin karaa xataa maca cadami tawba isagaa faahfaahiyey maxaa yeele waxay iyagu mulkiyeen oo xaq u leeyihin xaggana ay ogolaan in la celiyo wey ee wax la marooqsaday ama laga qaaday ama lag loo gacan dhaafay ma aha marka taas wax ishkaala ku jira ma jiran hadduuba tobad kan ada ka baqsi khayr badan ka baqsi khayr badan jaaza lilinsaani waxaa u banaa an yaakuda miqdaara mmaa yusiibuhu wuxuu heli lahaa ama asaga kusoo hagaagi lahaa inuu ku qaato bilqismati qaybin ugu soo hagaagi lahaa inuu qaataa banaan mutaxariya isagoo ku dadaalahaya lilcadli fi dalika sheekhu ibnu cuthaymiin raxmat tacala aleyh asagu xoogow wuxuu leeyay hawshan iyaan la furin oo balaayi keeni kartaa oo nin kasta biluqu bilaabi karaa oo way bannaan tahay sheekh haddii imaamkii iyo qaa'idkii xaqi sharciga ku hagaagi waayo mujaahidiintu nin kasta wax isaga ku aada inuu markaas hagaajisto waxaa weeyaan waa xal diineed wey waana sax masalatu dafar bayna hoos tegaysaa usuul fiqiyay leedahay waa sax weeye maaga dambe waxay ku kalifaysaa ninka boqorka ama amiirkaa ah, markuu ogaado mujaahidiintu haddii si samanoo cadaalad waxooda loo siin waa inu nin kasta wixiisa qaadanay markuu ogaado uu ishabaynaya asagaa ishagaajinba ayib haddii fiqin la waayey amiin wax qaybiyey inay wax wada qaybsan hayaan oy kala jabsan hayaan oy ninna u sugaynaha markuu ogaado wuxuu dhihi isxurmee uu hagaagiba laftarkeeda maslaxa ah in sidaa la yeelo waxbaa lagu saxahayaa ayib haddii kale aduu isagaaji oo habee oo hawsh xilka qabso oo ilaahay ka cabso haddii kale wax annaganaa kala shubayn caanaha annagaana barxanayna sida ayb wadaad noo hagaajina waayi mayno oo oh, yidhahda intaa qaata kala qaata laga waayi maayo nimanka boshashka wata nin hawsha kala tuura ayib waman xarama cala lmuslimiina jamca almakaanimi muslimiinta ninkii u diido ka xarima makhaanimta inay ururiyaan waalxaalu haada iyadoo xaaladu sidan tahay ba aynu soo sheegnay aw amase abaaxa u banneeya lilimaami imaamka an yafcala inuu sameeya fiiha fi lghanaa'imi maa shaa wuxuu doon u banneeya faqad taqaabala alqowlaani taqaabula اطarafayni liannahumaa baطilaani woy kullu minhumaa waa arafay naqiil buu taagan yahay nin wuxuu idhi ma banaano haniimada in mujaahidiinta la siiyo waa qowl cagsi joogo wey midna wuxuu idhi ma ahee haniimaho dhan ba waxay hoos tegaysaa boqorka ama madaxweynaha ama amiirka asagaana ku samaynay yafcal minha fiiha maa yashaa waa qowlaani baailaani oo iska soo horjeeda wey sheekhu wa diin ullaahi wasatun soo maaragtay sheekhu diinta ilaahay sharcigu ogolaana bartankay taagan tahay waa maxay waa jamcu اlghaniimati wa qasmuha bayna alghaanimiin cala الsawiyati wاlcadl marka jamcu taxriim taxriimu ljamcina waa khalad in la yidhaahdo lilimaami an yafcala fiiha maa yashaana waa khalad waa maxay lilimaami lahu ra'yu اlmaslaxati fi masalati tanfiil ayuu u leeyahay inuu tanfiir sameeyo inuu soo ururiyana waa waa xaq lagu leeyahay inuu u qaybi mujaahidiintana waa aq lagu leeyahy hada huwa hadihi اxuquuq xuquuqdaasa sax ah oo sharciga waafaqsan sheekh marka wuxuu rabaa inuu kuu sheeg labadaa qowl haddaad adugu xagga istaagto nin asagona xag jira lawaayi maayo haddaad tiraado adduunka oo dhan waxa joogo muslimiin murtadna ma jiro kaafirna ma jiro kulli ahlu khayr wey ahlullahi mid baa iban kulligood waa gaale odhanaya nafaraan aga hayn oo islaam maba jiro mid baa soo istaagi waxaa leeyahay diin illahi wasab fiiha muslimuuna sulaxaa wa hunaaka zanaadiqat malaaxida wasad weeyo wasadku weligaa ma ogtahay dhexdhaada la waayma haddaad xagga istaagto ninaanu saaxiibadha wuxuu dhihi jiray anigu qolyahan suufiyada waxaan oga bilaabi mushrik gaal ataan oga bilaabi haba ka niqaasha buui gaalnimadisa shirkigiisa muddaba ha ku xabeebto haddaan nin muslima soomaaliya u ictibaariyo oon walaa ka bilaabo ui kala bixiba maynaba waxaan ka bilaabaya mushrik qabuuri oo kharaafi aad tahay wadaliili calaa kada wakada wakada marka sanadyo dhan ha ku xabeebta buui asagu inuu yahay muslim inuu yahay ha ka niqaasho inuu sugo islaamnimadiisa waa ku jira hawsha ayadaa <laughs> weliba waa ku jira nin walba lama ohan waa gaal iyo waa murtid lama ohan kare ninki ilaahay rideeye ama uu xugun ku xukumay maa iskale hawsha ayada wاlcadlu fi اlqismati cadliga la doonaya qismada waa maxay ilan sharcigu diin lahi wasat mu sheekhu yidhi cadliga waa kana waxaa weeye an yaqsima liraajili sahmu ninka afantariga lugaynaya qoriga basa wata qori buu leeyahy hal sahmi buu leyahy hal sheer wailfarisi dilfarasi alcarabiyi salaatu ashumin ninka faariska ee faraska carabiga qiimaha badan ee gamaanka xooga badan watana saddex sahmi buu leeyahay lilfarasi sahmaan walahu sahmun talaatu ashumin bay isku qadanhayaan sahmun lahu wa lifarasihi hal qori asagaa le oo ninka wuxuu ku qadanaya ka mujaahid laba qorina dee taangeena u wato ku qadanhaya haakada qasama الnabiyu sal l slam caama khaybar sidaasuu nabigu u qaybiyey hanimadii khaybar laga helay wa min alfuqahaai fuqahada waxaa ka mid a man yaquul lilfarisi sahmaan ninka faariskii taangiga wata ee ku dagaalamaya tiknikada laba qori buu leeyahay niman sidaa yidhi baa jiro siree kuufa oo kale ah wاlأwalu huwa aladi dalad calayhi sunatu صaxiixa awalkana sax oho ninka raajilka ah sahmun buu leeyahay ee lugaynaya ee afantariga ah een wadanin wax tiknika ah iyo taangi midnaba ninka gaawaarida ku dagaalamahaya ama faras ku dagaalamahaya ama riti cajabqa ku dagaalamhayana wuxuu leeyahay eh, saddex saami wuxuu uhi sheeku waliana alfarasa maxaa saa loo yeelay farasku yaxtaaju wuxuu u baahan ilaa ma'uunatin buu u baahan kharash ma'uunati nafsihi naftiisa kharashkiisa u baahan yahay iyo wasaa'isii ninkii maamulaya hogaaminayay baabuurka shidaal buu u baahan yahay ninka xeyuu u baahan yahay ayib in muxuu aha la dayactir uu u baahan yahay sbeer baarti buu u baahan yahay olyaka badeed buu u baahan yahay waxyaala badan buu u baahan yahay marka waa kharash baa loo bahanya asab saaiskii wado oo qaaidkii nin ku dagaalamhaya ah, ama hogaaminayay iyo asagii laftirkiisaba kharash bay u baahan yahay wamanfaca dhankaasu waa baahidii xagga waxtarka wamanfacatu nnaasi bihi akaru min manfacati raajilayn bu dheefta iyo waxtarkau taankigu leyahy ama faraskuu leeyahay waxay ka badan tahay laba nin uu ka qiimo badan yahay laba farasoo dagaalamay meeshay galaan haddee shan nin waxay qaban karin bay qabanayaan wax ka baxsan kii carur madax jabinaya miduu low ku qaado miduu qoob ku maroojiyo miduu dardaro miduu dhawaaqa horeba ku fejisto ila bahalku u dananaay ma og tahay dhawaaqa hore mid buu ku marhaya oo isku kaajahay marka manfacada iyo waxqabadka faraska uu leeyahay baa ka badan laba nin manfacadood sami rajul buu qadanaya sami faris buu qadanaya waa haddii adu ataangiga iyo tigniga aduu leedaha laga hadlaya hadduusan adan lahayn labadii sahmi uu qadan lahaa farasku waxaa iska leh dawladda iyo maamulka iskale islaamka adugu waxaan leeyahay sahmiga ninkii ku dagaalamay bas ad qadanaysa haddii ninka amaamka uu ra-iyeeyo ninka taagi ku dagaalama inuu ka khatar badan yahay ninkii iskii u lugayna fantariga ah oo xoogow loo kordhaya sharciya way banaan tahay leanna isku khatar ma ah isku khatar ma ah ninka fantariga iska socda iyo ninka taagiga saarane gaandhariga ama darawalka ah khatar wey hawshiisu xataa ninka baasuukaha watay nin ku dagaalamaya ii sheeg ee bikaamka iyo ninka aakaha wata iyo xakiimka wata iyo dhomberka isku baab ma ah marka khatartan wax lagu qiimeeyo waa ra'yi u furan imaamka iyo ninka amiirka u furan wey laakiin asaalatan aslu haniima iyo qaabka loo qaybiyo sheekhu fadhiisinaya raxmat ullahi tacala caleyh wa man yaquul baa ka fuqada nin yidhi baa ka mid waa la simi bayna alfaras alcarabiyi wاlhajiin faraska carabiga ee dirka wanaagsan ee firka wanag ka soo midka hajiinka ah ee iska dhalka ah ayb hajiinku waa faras faras carabi ah oo wanaagsan waxaa iska dhalay midka muxuu ahay hajiinka ehe fardahan giirka waaweyn oo qobabka waaweyn ee timaha badan ee dameeraha u eg ma aragta ee meel hadda laga keeno bariga eshiya laga keeno kuwaas hajiinka la yihahda baqal baad moodi mararka qaar marna dameer xoog badan baad moodi su ogya falxumadiis baalka qoob yarka dheeraa ee kala baxsana ordi jiraba ma ahaba ee quruxsanaaba ma aha wa minhu man yaquul baa kamid a nin yidhi balilhajiinu midka hajiinka liita faraska liita yusamu lahu sahmun waaxid fuqa waxay dhaheen ninka faraska hajinka asago laba saayo ma qaadan karo maxaa farasba ma ahe dameer ba xir dhaamaayo <laughs> kamaa ruwiya alayh sala slam wa asxaaba can inabi wa asxaabihi sidin laga wariy nabiga iyo saxaabada laga wariyay xadidka ku sugan macnaha isaga ku sugan daciif weye ma sugno ma sugno wاlfaras اlhajiin hadduu kuu fasiriye aladi takunu umuhu nabatiya waa midka hooyada ay tahay nabat aabihiina faras carabi uu yahay ayib wayusam nabatu marka waxa way qolyahan beeralayda shaam fadhihi jiray reer rom fardahay dhaqan jireen wey wali hambeele fardahay dhaqdaan waa farda ay un biyaha ku dhaansadaan oo lo-da ku celiyaan oo kanaaco iska cunto farasan la qoynin oon la habaynin ba weyaan oo iska un ciddi weyn weeye oo dameerun wax yar unbu dhaamaa suma hadda farda waaweyn oo maaragtay eh, adari iyo meelahaas gaari gacmeed baa gaari baa la saarayba gaari karyo intii lagu daba xidhiyey mxuu gaarigii dameerku jiri jiray baa la iska fuula jawaan weyn baa dabada ogu xidhan oo ku xaaraa qoobabka waxaa loo geliyay bir kaba biraa loo geliyey ay u dhammaatayba kalajul intuu noqdo sakaraad ishaa daba taallo qaalami mayso hadi laclaan lagugu sii xataa qaadan mayso ayib <clears throat> wa yusamaa waxaa lagu magacaaba faraskan hajiinkaan nidhi hooyadii baa nabaqi aabihiina waa faras carabi aynu nidhi atatariyu baa la yidhahdaa xilliga haddaynu nool lahay buu ihi faraska noocaasa faras atatari tataarka farday la yimaade wey farda falfo gaaggaabanoo aad baqla mooysa ama ad mooysa muxuu ahay baalkan damerfurga u yar qob waaweyn oo dhulka iska xaaqda oo xiidka la soo baxo oo maanto carradaan ku sijoodoon faras quman baan ahayn bay ii wateen marka tatari baa loo bixiyey ayib maxaa idiin qoray idinku ashahariba isku mid wey alberdown iyo shahari iyo tatari iyo hajiin waa isku mid waa faras aan badis ahayn soo gaabi warka ay fahanteen bay la tahay sawaaun kaana ahaayaa xisaanan xasaana noqoya ama xisaana waxaa tiradaba xisaanku waa faraska lab bu ujeedaa sheekhu faraska lab bu ujeedaa aw xijran gamaan noqoya xijr waa faraska dhadig gamaanta wax la yihahdo <clears throat> wuu dambeeyaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa tan dambe xijriga ah arramaka la yihahda ramakadu waa faraska ama gamaanta dhadig ee lagu talagala inay taranto ee guryaha joogta dhasha wey dhasha wa sawaaun kaana ahaaya khasiya mid dhufaan noqoya wayusamaa midka dhufan waxaa lagu magacaaba aligdiish baa la yidhaha yani luqa daarajiya caamiya caamada waxay iska yahan igdiish luqada fasiixa carabigana waa khasi ayib idan wayusama ramaka wuxuu u noqon hayaa lilxijri gamaanta magacay leedahay woy khasiyanna wuxuu ka soo horjeedaa sawaءn kaana xisaanan aw xijran aw khasiyan marka xasaan wuxuna waa faraska lab ee xiniya qabka awey khasiguna waa midka dhufaan xiniyaha laga siibay kaana الsلف ridوan الlah taعalى عalayhim yacuduuna liqitaali dagaalka waxay u diyaargarayn jireen alxisaan marka weerarka la gelahayo oo rag fooda la isgelinayo waxay ku dagaalami fardaha lab bay ku dagaalami farday ku dagaalami jireen maxaa yee lishidati daraashihiisa iyo waliquwati awooddiisa faraska lab waa xoog badan yahay iyo waxidati geesnimadiisa waa dhiran yahay weliba fardaha qaarkood intay dagaalka bartaan bayban kugu dayninba ninka caramika ka iyagaa waa kubaxsanba hataa ina ciise ma ogolo wuxuu u dagaalamaya su biraad u dagaalamaya miduu qof ku dhufto miduu dardaro marka waa xoog badan yahay waa geesi waa adag yahay dagaalka kaasa u talagaleen walilikaarati weerarka habeennimo iyo walbayaati miridaba cid la mirahayana waxay u diyaargarin jireen alxijra gammaanta fardaha dhadig bay habenkii dad ku weerar jireen faraska dhadig ma dhawaaqo ma danano kan ninka le asag waa guuxaya uu dananahaya waa lagaa warheli adoo marka lagu sugay baad meesha soo gelaysa faraskan isagoo dhadig ee gamaanta ah shanqari mayso iyadoo duurayso meesha gelaysa balaayo madow baa kugu soo boodi yani slaf mashruc ayagu mashruc way daraasayeen ma ogtahay adagu nin ah haddaba hawshaa fahmi karin muxuu sheeg warkiisaba had waliligaarati weerarka waxay u talagaleen ninka la gaadahayo iyo walbayaatina u diyaari jirin in la miro qoyska alxijr faraska dhadig wey gamaanta hiy alunha min alkhayl لأnnahu laysa laha uma ahaanin mxuu aha faras kaa adeg sahiilun danan iyo dhawaq yundiru اlcaduwa cadowga u diga oo fayaxtarijun markaa ay waardiyeeyaan ay gaashaantaan walisayri hadday lugaynhayaan meel fog loo duulahayana waxay u diyaar garan jireen alkhasiya faraska dhufaanan faraska xiniya qabka iyo gamaanta iyo way wadi jireen way hogaaminayaan fuuli mahayaan midkan xiniya midkan la dhufaana ee xooga badan negafka ee muruqu weynaada kaasay ku lugaynhayaan marka cadowga loo tago kuwa ku wareegahayaan ayb ila kaama dheeray asagu un lugeyn karaa m bahal orda ma ah maba dhaqaaqi karaba lix boqoloo kiilo wey ayb sooma majeeri karaba liannahu midkan dhufaanan asbaru cala sayr xagga socodka asagaa ku adag hala lugeeyo alla boqoolo yani hawsha asagaa xamili kara ee eh, xoog badan yahay laakiin fudayd iyo oror iyo boodo iyo kubaxsi waxaas waxaa yaqaana fardahan kala loogu talagalay hawlihii baa saa loo qaybinaya gawaadhidii baa la kala nooya soo ma ah gaadhiga waa lgu talga inu alkaa ka hortago kan waa lgu talga kan waa waa rakaabka kan mxu dhaawacu daldalaa imiso noc ba inagu aan leenahay yani gaadiidka waa la qaybina kolba baahida iyo manfacadiisa iyay ku xidhan tahay iyo xogta aad ka haysaa mashruuca wa ida kaana almagnumu maalan <clears throat> wadaad bayaad eh, buu sheeku ka hadlaya wadaad ba wuxuu hi gaala lama mari karo wadaad la yihahda maxamed alimaam imaamnimadaan meel ka timid garaba mahaye yaa waagii hadda etoobiyaanku ay dhex fadhiyeen xamar ee masaajidda ku xarxaarahayeen islaamkana baabi'inhaye bmka u qaybinhayeen ninkay arkaanna gawracahayeen iyuu masjida abi hurera muxaadaro ku qabtay ayib mise masaajid kale waa magaciisa inuu abi hurera baan filahayaa aniga muxaadara ay soo gaadho dhegeyst yaan dhegeysta aminkana waa haya ninka u baahana waa la dhegeysiin wuxuu yidhi axmaarada iyo gaaladan lama ikhtiyaali karo lama dhuman karo si khufyo oo qarsan looma dili karo waryaha etoobiyaan ma aragtaan ha iska ka celiya haddee hawshaa basaa la ogol yahay bu nimankan mujaahidiinta markay wadaadaha ka eedsegtaan ama ku kacaan baad la yaabaysaan asagu muxuu qabaa macawis sarandia ah ulbakoola ah shaar gacmo yaro ama qamiis hw muraayaduu qabaa waa diyaarsan yahay kuma jira hawsha asagu nimanka sala ku jufan ee nuunku ku taagan yahaye ishu ku daba yaraatay ee baabi'isay ee koobiya ah waxas yeelee naftu ka baxayso qoriga ku suuqmay shuqulkuma laha wuxuuna la soo taagay axmaarada muxtaliinta ee haaziyiinta alaxbaasha nasaara asaliibiyuun bal waraa'id asaliibiya fii sharqi afriqiya ee wuxuu idhi in la gaada ma bannaano lama ikhtiyaali karo lama siri karo waryaara mad maqlaysa ha iskaansiiya mujahimna la yidhahdo haye wajhan liwajhin ha laysgalo haddii kale mamnuuc xaaraan wey jihaadkaas maxaad ka tidhahdeen ya waa nin ku talagalay maxaa tiri sheekh rishaad in la dabargo mujahinta la baabiyo taangalama nin ku talagalay isla maalmo kadib mutamirkii culummadii dhacay buu ninka u cadcad buu ahaayee na hogaaminhayay eelahaa warkaanaga hala yeelo hawaanin baan soo saaray iyo qodobo hala aqbalo amar <laughs> wadaadka warkiisa yaa maxaa darisha yaa ku qabsaday nin culumada somalida ku qabsaday bal sheeg khaliilka sheekh cabdikariim abadan dhalinyaro u kaadi nimankan baabkoodu waa gooni waa budo gooni u tuman idinku iyo ayagu wad culudeen kala baxde dhalinyarada warkooda ukaadi wadaadihii soomaalida culummada ahy ku shirka kula jiri nin ninkaa hawshiisa ka hadlay mad haysaa haddee warku waa kaa dhan yahay ahay waidaa kaana almaqnuumu maalan inaad unxun fahantaan baan rabaa anuu hadda hawlihii taalla ma ah waidaa kaana kulley inuu wax idiin baxaan rabaa وإdا kاn المqنوم mاlا qad kاna للمسلميiن qبلa ذلكa min cقاaر أو manquل وcرفhu صاaxiبhu qبلa القسمة faإنhu يurad عalayhi بإجmاع المسلميiن hantidii gaalada laga qabtay hanti ayagu leeyihiin iyo hanti iسlاamku hadda hor ay ka qabsaan u kala qaadna wey hadday hadda hor hanti ay naga dhaceen aynu soo ceshano dadka laga dhacay baa iskale inagu qaybsan mayno وإdا kاna almqنوم mاla haduu yahay qad kاna للمسلميiنa qبلa ذلiك مسلimiintu ay lahayn hadda ka hor oo min caqاarin gurye ay nimankan qabsadeen gaalado laga soo qabtay aw manquula hanti guurto ah caqaarku waa hantida maguurtada guryaha iyo daaraha iyo beeraho kale dhulalka ama hantida mxuu acyaanta ee markaa la qadan karaa xoolo nool iyo baabuur iyo wax noocaas iyo hantiba iyo maalba iyo lacagba oo wacarafahu uu garta hantidii saaxibu maalkiibu gartay saaxibkiilaha baa gartay qabla alqismati intaan mijaanta loo qaybinin ayib fa yuraddu waa loo celin ilayhi biijmaaci lmuslimiin ninkii iska lahaa ee garwaaqsaday baa loo celinhayaa sida ibnu cumarba dhowrkoo loogu celiyey hanti asagu lahaa addoonu lahaa baa ka baxsaday gaalo u galay gaaladii baa waagi dambe weer laisku qaaday waa la isgalay gabagabada haniimadii addoonkiisa ka mid noqday waa loo celiyey mar faraskiisa u baxsaday baa loo celiyey marka haddii intaan weli la qaybinin aada hantida aday garwaaqsadood garato in lagu celiya waajib weye ijmaac laakiin bacda alqisma intii la qaybin mujaahidiinta loo kala qaybin ma loo celina mise maya waa masale khilaafiya wax dhin la celin mahayo لأنa qabل اqسma waa la qaybsaday baعd الqisma wey حquuq baa ku tacaluqday xisaabto dhan hade dib looma celin karo wixi dhan bub hala jajabiyo wey dib haloo soxo waa adag tahay waxa yarka iskaga samir halkaasay ku tagtay walaalkaa bay gashay iska aamus allah kuu bagodhayo wadaada halkaasay mareen xoogo yaroo tabinaana ninkii alla siiya kii asag xoolihiisa la qaybsaday niman halkaas niman waa waa loo celinhayaa marba haddii saaxibka meesha u yimaado baعd الqisma وaqabل الqisma celis weeye laba madhab meesha ku jirta wa tafaaricu اlghanaa'imi hanaaimta furuucdeeda bu tafaaric ay tafaasiil hanaa'im iyo wa akaamaha wa axkaamuha iyo axkaam alghanaim ama wa axkaam alghanaa'im fiihi waxaa ku sugan tafaariicda ama axkaamta aathaarun aathaar min aلصaxaaba wالtaabiciin iyo rasuulkaba ka timid iyo wa aqwaalun baa ku jirta buri yani sheekhu xoogu khulaaso asuu ka rabaa laakiin faahfaahin ma geli kare kitabka waa mukhtasari itafaqa almuslimuuna calaa bacdiha muslimiintu waxay isku waafaqeen masaa'ilka hanaa'imta qeybo kamid waa isku waafaqeen watanaazacuu fii bacdi dalika masaailka iyo tafaaric iyo axkaam ulkhanaa'im qaybo ka midana waa isku khilaafeen khaasatan ahlu xijaaz iyo reer kuufa isku haysta dagaal badan baa udhexeeya laysa haadaa mawducaha meeshan meeshaan ku faahfaahin layn ma ahabo wa inama algaradu ujeeddada hadda aan lehay waxaa weeye dikru jumali aljaamica in jumlooyin la sheego jaamica lilusuuli khanaa'im masalada asalkeedii iyo qodobaha u waaweyn baan tilmaami tafaariicda iyo daqiiqa fiqiyaadka iyo takhriijaadka kutub almutawalaat alfiqiya u laabo ayib kitaabkan soo qad sheekhu wuxuu ihi faslun waama sadaqaat waa ilen ilihii dhaqaale dowladda islamka haniima inoo soo horeyso ayib waama sadaqaatu soo ma aha fahiya liman sama allahu subxaanahu wa tacala haniimaya iskale almujaahiduun bacda farzi اkhumus bacda farzi اlkhumus inta khumuska laga bixiy meesha kadib fahiya liman sama allahu subxaanahu wa tacaala fii kitaabih ilaahay ciduu ku magac kitaabkiisa iska leh faqad ruwiya can nabi wa ala sl anahu ana rajula sa'lah nin baa nabiga weydiistay min asadqa zaka isiiba nabi allow faqaala nabig wuxu uhi ina allaha ilaahay subxaana wa tacala lam yarda kuma qancin fi sadaqati sadaqada xukumkeeda biqasmi eh, nabiyi nabi qaybintii kuma qancin ilahi subxaana wa tacaala walaa hayrahu iyo hayrkiiba ama walaa hayruhu lafdiga ku cadafda aday ku taallaaye walaakin jaza'ha ilaahay baa kala qaybiyo u gabaleeyey amaanata ajza sideed qaybood sideed waaxood ba alla ka dhigay fain kunta min tilka alajzaai acطaytuka sideedaa kooxooda ilaahay sheegaha dad mid noqoto waa ku siinaya xadidka abu daawud baa soo saaray tabrani iyo keyrkood bisanadin fiihi cabdiraxman ibn ziyad ibn abi ancum ninkaasna waa xasan اxadiid insha allahu taala xadidku xasan wey cala taxqiiq fi tarjamat ibn abi ancum eh, eh, alafriqi idan falfuqaraau wاlmasaakiin qolyihi u horreeyo wey inama sadaqaatu baynu maraynaaye فالفقراء والمasاaكiن يجمعهma waxaa kulmiyeen maعنى الxاajaةi baahi bay ku kulmeen فقيirku waa مuحtaaج miskiinkuna waa محta waa baahane waa dhibane ilى الكفاayaةi ilaa laga gaaro wax ku filan la siiyo ninka فقيirka waxaan leenahay biil sanadaan siinayna haday زakadu inagu filan tahay gaarhayso nin walba sanad baan siinayna wixii ku filaa ilan sanad kale zakadu soo go-ayso inta laga gaarhayo wuu baahanay wuu rafaadahaya hal sana un gengemaynaa sanadka dambe haddana tiwaata sanadka saddexaad tii waata marka waagi dambe inuu ilaahay deeqaaba laga yaaba marka sanatayn lagaga filaada baahidiisa fi sana alkaamila faradka alla u furaya subxana wa ta ama wixiisa bay falaa taxilu sadaqatu ooma banaano liganiyin walaa liqawiyin muktasib nin hani oo asagu zaka ku waajibtay alhani tacriifu alhaniy aw daabit alhaniyi fi zakawaat waa man maxaan leenahay man tajib calayhi azakaa hani markaynu ka hadlayno waxaa weeyaan في abwaaب الزakاةi والصدقاaت waxaa weeye waa man تaجiب عalayhi الزakاة ninka afartan ari ale ama شhan geelo شhan halaad le ama lo soddona le ama lacag laba boqol oo dirham gaadhay ah ama dahab siddeetan iyo shan garaam madaxa geliya ama ka badan ba leh waxaan leenahay hani baa tahay adaaba zaka lagaa rabaa ee xaqa fuqarada keen baan leenahay wاlganiyu fii baabi الsu'aali wاlmas'alana waa ninka quutulyomkiisa heli kara cindahu khamsuuna dirhama ninka heli kara wuxuu ku cidgalo baahida dadkan uu kaga deeqtooma ninkii leh waa hani fii baabi اlmas'alati wالsu'aal falaa taxilu lahu اlmas'ala magan allah iyo tugso oma banaano marka haniga asagoo noocyo kala duwan lefiyey markaad abwaabta eegto ayb idan marka nin hani ah ama xoog badan oo shaqaysan karo oo muxtarif ah saaxibu mihan ah ninka asagu waxaan leedahay abadan hani ma tidi hadda laakiin waa nactabiru ma'aalaka bictibaari maa ya-uulu ilayhi xaalukan eegeynaa ninkan shaqaysanaya muraqa badan ee xariifkii faryaamada ee biilka soo saaranaya asagu waa alena hani baa tahay bixirfatika wa mihnatika wa bikasbikaad ku tahay marka mid sakara waxba haynin fuqad waxay dhahen hadduu hani hadduu yahay qawi muktasiba laakiin meeshu shaqaba aysan lahayn masaa is cunahaya shaqaba ma lahaba wax kaasoo ba kaa baxa mooyeen maba laha inba wax kusoo geli maba jiraba waxaa u bixisaba mooye marka ayada ah walaa liqawiyi muktasab socon mayso wixii la caawinaya inta wax ka helayo ama ila dhaqaalo ay ka shaqaystaan baa la abuuri shaqaa loo samayn ayib shaqa abuurid baa la samayn <clears throat> ninka qawiga ee muktasibka ah laakiin maanic kale oo ku qumay fuqadu waa ka hadlaan ka طalabati اlcilm waa aqwiya way shaqaysan karaan laakiin maanic kale ha udin inay shaqaystaan cilmiga sharciga ay diinta bay baranayaan maxaan leenahay marka ayadaa waa la siraya zakada fuqadu saasay leeyihin <laughs> walcilmu cind allah waalcaamiluuna calayh iyo kuwa zakada ka shaqeeyana xaq bay u leeyihiin hum aladiina wayajbuunahaa soo ururiya aljibaaya waa jamcu lamwaal wayaxfaduuna haddana ilaaliyo dhowra wayaktubuuna diiwaan geliyo qoro oo marka buugga iyo sijilka geliya wanaxwu dalika alcaamiluuna ayaguna xaq bay leeyihin nimankaas wey wlmualafa quluubuhum wاlmualafatu quluubuhumna sanadkurum insha allahu tacala buu fii maalfay masterka saddexaad ee dhaqaaluhu inaga soo gala markaynu marayno baynu tilmaami doonaa wa fi riqaab baa lagu bixin ayaguna zakada ee sadaqaadka yadkhulu fiihi waxaa soo geliya masrafkan wa fi riqaab icaanatu lmukaatabiin addoommaha la kitaabay ee la yidhahdood xoolaha keentaan xor baa tihiin xoolaha lagu dhigtay baa soo geli waftidaau lasraa baa soo geli dadka maxaabiistay gaalo haysato in la soo dayaa ku jirta maxaabiista gaalo ay haysato oo weliba maxaabiista diineed ah ama maxaabiista halgan ee dulanka lagu haysta ee muslimiinta in zakawaadka loo ururiyo lagu bixiya waajib diineed wey bal alimaamu maalik raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu yidhi ruuxa muslimka in la soo daayaa waajib ah haddii la qabsado oo la afduubto ama la xidho siday waajib u tahay in la difaaco gaala hadday soo duusho xagga u socotaan muslimiintaan gelaynaa so in la difaaco waajib ma kadaalika in la soo daayo oo la difaaco oo xoolo lagu bixiyo waa waajib buuhi walow istagraqa dalika jamiica amwaali اlmuslimiin muslimiintu waxay hanti leeyihin oo dhan ba hadday ku dhammaato hal noo muslim lagu soo daynaya maalikiya waxay la gaadhay marka hawshu ay ilaa iyagaa fiquljihaad waagi dambe ku dambeeyey ma og tahay shaaficiye iyo xanaabile iyo xanaaf waa iska tageen daadkaa qaaday maxaa yeelay khaasatan shaaficiyima iyo xanaabilo ubuucda islamka ku dhex jireen xijaaz iyo ciraaq iyo baqdaad iyo dhulkan iska joogeen shaam iyo waa xudunta islaamka darfaha nimanka jiray ee balaayada ku socotay axnaaftu dagaal baa kaga socda beriga eshiy o dhan ba china iyo hindiya baa dagaal kaga socday ilaa moscow dagaal baa kaga socday qolyahan maalikiyada andalus iyo africada waqooyi baa dagaal kaga socday ilaa yowmina haada xisaabaha ka jira meelaha iyaga saa darteed marka fiqiga jihaadiga aad bay ogu takhasuseen waxaa la weydiiye o la yidhi ibn rushd eh, abulwaliid ibn rushd almaliki yaa lagu fii fataawaahu lagu weydiiye o la yidhi ka warran hadday intay gaalo soo duulaan oy ummadda baabi'iyaan oy maka xoog ku qabsadaan ay yidhahdeen ama hebel soo dhiiba ninkii hebel ahaa soo dhiiba aysan ka ahayn nebi maxamed baan la baxayna warkiisaba wuxuu nebi maxamedna lama baxa kiraan ninka muslima loo dhiibimaa intay gabadh naga noo sheego nin muslima muxaaribana loo dhiibi mahayo gaal nebi maxamedna lama baxi karaan buuhi inta ruux bini aadam oo muslim uu nool yahay buui waana masale iftiraadiya buuhi ma awoodi karaan gaal in nabiga la baxdo wallahu yacsimuka min annaas waa aayad khusaysa fii xayaatihi wa bacda mamaatihi ba khusaysa wy halkaasuu la maray haddayse dhacda bui loo dhiibi mahayo nabiga hadday doonaan hala baxaan bui halkaasuu la gaadhay yani waxa waa iska iftiraad waxay oga jeedaa haddayba ninka muslimka halkaa ay ka taageen culummadu waxaa weeyaan dadka muslimiinta ku xidhan etoobiya addis ababa ilaa yomna hada mujaahidiin baa ku xidhan kenya waa dhooban yihiin tif bay ka yihiin meelaysan ku xidhnayn adduunka lama arko intii loo istaago oo loo qabta hanaanbey iyo jamcu tabarucaad masa laba maalood ma ramadaan ka dhaha lix iy toban ka m labay toban ka may dheh maxaabiista kenya ku xidhna muslimiinta jaalka kenya meeqay ahaayeen mi saddex kun ba mise labay tobanku taqriiban maalood nin baa sheegaya tira aan la yaabo oo toban bu ku dhaweyd buu sheegay nin booqda inaguma jiro nin soo fiiriya ma lihin haw inoo taalla ma aha badarkeennanu cayrsanaynaa masaajidaynu camiraynaa aamiintaa kala socota hawl inoo taallaba ma aha lax dhokon col iyo abaarba moogba musiibo wey sheekh waxbaa loo halaagsan bay kama tahay loo baaba-ahay muslim walaalkaa oo gaal gacantii ku jira oo dulmi lagu haysto oo xataa aan booqasho iyo salaan u quurin iska daa shilaad ku bixise soo dhibintiisa leeg ma ah almu'minu bimanzilati min ahli iimaani bimanzilati الra's min اljasad ya'lamu اlmu'minu lima fi ahli اliimaani kama ya'lamu اljasadu lima fi الra's xadiidka xasanka ah ruuxa muminka waa inuu ka danqado u xanuunsado muslimiinta dhibka haysta baraalli haddaad noqoto sidii wadaadkii aadaabu طacaami washaraab ka hadlaayey maxaadaro ka qabtay ayadoo cruis misrs loo qaybinayo muxuu ahay xamar sagaalkii maalmood ee ummadda la gumaanahayo aadaabu طacaami washaraab nin baa la taaga oo boqol boqol dadka loo qaadahayo shacab iyo caruur iyo haween iyo makas iyo mujaahidiin tacliiq yar oo ku saabsan qadiyadda ma awood tacliiq yar oo qadiyadda ku saabsan ma awood aadaabu الطacaami washaraab <clears throat> marka waxaa ka mid a yadkulu fi icaanaة الmukaatabiin baa soo galahaya waاftidaaء اlasra maxaabiistoo la soo daaya bilmaali wa bilquwa waxaa soo gelay wa cidqu الriqaab iyo in qooraha la xoreeyo addoommo muslimiina oo gacan bini aadam ku jira in la xoreeyana waa ka saddex hada aqwى اaqwaali fiiha fi اlmasأla fi الriqaab hadda doonta bu hi saddexdaa xugun baa ku jira mukaatab in laga xoreeyo addoon muslim in laga xoreeyo muslim maxbuus in laga soo daayo